bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi waslama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu kitaabu lcibari wa diiwaanu lmubtada'i walkhabar ibnu khalduun waxaynu soo gaadhnay qolooyinka haysta kitaabkan nuskadan nuskadan shabuux boqol iyo shan iyo lixdan safxadda boqol shan iyo lixdan safxadda ama mxuaha eh, nusqadan eh, shaduux ibraahim shaduux raximah llah way maanta eh, wuxuu ka hadli doonaa haddii ilaahay mawdaadku wuxuu ka hadli doonaa waxaa la alheyb maanta alheybku ka hadla haddaad aada u xawsan tihiin darsigii koowaad waxaynu ka bilownay markaynu horudhac samaynaynay waxaynu nidhi wuxuu yidhi ibn khalduun laftiisu qofku inuu ah, ogaado aybka inuu wax ka ogaado waa haajis waa haajis baa yihi eh, sidaa awgeed waxyiga uu ka hadli doonaa maanta waxyiga alwaxyi uu ka hadli doona nebinimada sidee baa nebiga loogu waxyooda ah, yani mekanismiga waxyigu u dhaco sideebu waxyigu u dhacaa jidhkan dhoobada ah hada ljasad aiini dhoobadan iyo calciumkan iyo inta yare ironka ah iyo magnesiumka iyo biyahan waxaynu ka koobannahay iyo malaka ruuxaaniga ah spiritualka sideena u kulmi karaan sideena u kala qaataan baaqa taa u ka hadla annubuwa wuxuu ka hadli doonaa kadibna baabkan imika aan idiin sheegayo wuxuu ka hadli doonaa alkahana alkahana alkahana oo ah jinniga soo dhegadhegeeya cirka doodaha malaa'igta inaa kunaa nastariqu samca hada ismuhu alkahana deedna u yimaado bashar wax u sheega in yaroo run ah iyo in badanoo been ah maxaa la yhahdaa alkahaana faalka waxaan rabaa inaan kaga bedelo alcuraafa alfarqu bayna alkahaanati walcuraafa alcuraafa curaafkuna waxaa weeyaan eh, isagu jinni cilaaqala ma leh dhagaxu tuurtuuro waxuu akhriyo horudhac eh, wax ku dardaro eh? xidiguna waa mid kale isaguna isna mid kale alkahana wاlcuraafa wاlmunajamiin wاlmunajimiin wa asxaab alacdaad waa baabkan aynu ka hadl marka baabkan maanta uu joogo gebigiisuba waa baxay waa caalam اlgeyb caalamu algeyb marka caalamku geybkaa mid si sharciga u dhacaya mid si sharciya ayuu u dhacayayo waa ilaahay iyo malak iyo iyo aadamaha qof ka midu ilaahay uu nebinimo u doortay qaabkaasi waa qaabka sharciga uu ku dheeraan doono haddii ilaahayd marka marka hore waxaa is lahaa baabka gebigiisaba maanta ummiis iskaga reeb iyaga ayaan islahaa marka waan arkay inuu dheer yahay doodana inay ka taagan tahay qaabku sheekuu dhigay doodaa ka soo baxay marka iminka darsiga maanta waxaan saari doonaa culayska annubuwa ayaan saari doona haddii lahaydmo marka sheekhaan akhriyi doonaa waxa ku qoran isagu siduu u yidhi kadibna meelahaan is leeyahay waxay u baahan tahay dood in la geliyo ayaa dood gelin doona haddii lahaydmo almuqadimatu saadisatu fi asnaafi almudrikiina lilghaybi war eyb yaa ogaan kara bu eyb yaa ogaan kara min albashari dadka yaa eybka ogaan kara asnaafta eybka ogaan kartaa waa ayo bilfira waxaa weeyaan u diyaargarow isagu isagu ilaahay ku abuuray firat allahi alatii fatara annaasa calayha fitrat annaas waa qaab abuurku ilaahay ku abuuray qofka hadi fira aw biriyaad aw he biriyaada muxuu u jeedaa waxa weeyaan haddaan in badan soo jeedo in badan qur-aan badan akriyo oo in badan gaajoodo oo waxbaana arkaya hadibariyaada marka ama ha noqdaan alfalaasifa ama ha noqdaan bacdu lmutasawifati ha noqdaan iyaga laftooda u ka hadli doono wayataqadamuhu baabkan waxaan horudhac uga dhigay buu yihi alkalaamu fi lwaxyi wاru'ya riyada riyada maanta waxa lagu baaraa dee cilmiga nafsiga psychologiga baadha riyada imka soo maha aru'ya waxaa baadha culamaau nafsi ayaa maxaytole baadha wayataqadamuhu waxaan kaaga sheekayn doonaa horudhac uga dhigayaa buu yidhi alkalaamu fi lwaxyi bal horta waxyiga waxaan ka idhaahda waru'ya iyo riyada aruyaka maxaa loo jeedaa araggii ma aha basarka ma aha e waxa weeyaan waa ru'yat lbasiira waa marka aad hurudo wixii aad aragtid ee manaam ah iclam buu yihi ogow ana allaha subxaanahu watacaala istafaa min albashari ashkhaasan ogow buu yihi inuu ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka doortay basharka dad marka waxaynu sheegnay sheekhani isagu wixiisu ibnu khalduun waa sharci ma aha faylasuuf ma aha falsafi ma aha maxdi ah maxdi ah ma aha caqlaanina ma aha kelmaddaa dood dood han yargeliyo caqlaani ma lanna imika imika imika waad isku cacaydaan hebel waa caqlaaniyo hebel maaha caqlaaniyo markaad ku sheekaysanaysaan waxaan aad ku sheekaysataan bahlada hebel waa caqlaani caqlaanintaa ilaahay qur-aanka meel uu caqlaani ku ceebeeyo waa waayo anu kitaabka ilaahay hebel dad uu ku yidhi dadkaasi waa caqlaaniyiino ma fiicna kitaabka ilaahay ka waayo kitaabka ilaahay waxaan ku arkay laakiin oo ka buuxa dad lagu dheleeceeyey caqli ma leh caqli laawo qur-aanka waa dhaleecaysan yahay laakiin caqlaani qur-aanka he waa ku ammaanan yahay afalaa yacqiluuna kaasi waa tacriifkii luqawiga ahaa lakin idinku waxaad u jeedaan isilaax marka kelmadda caqlaani waa kelmad cusub oo isilaaxiya imika soo daristay oo la leeyahay qofka ka horumariya fahamkiisa caqliga ah ka horumariya naska sharciga eeg hadda ila wixiina meeshiisa ugu tagnaa fiican suma qofka ka horumariya fahamkiisa caqliga ah ka horumariya naska sharciga kaasay iminka u naqaanaa mustalax caqlaani wahada madmuumun waa dhaleecaysan yahay kaas leanna waxaa la rabaa caqligaagu inuu u shaqeeyo nasiga la rabaa caqligaagu inuu u shaqeeyo nasiga ee lama rabo nasigu inuu waafaqo caqligaaga iyo hawadaada inuu waafaqo marka qulooyinka imika la yidhahdo caqlaaniyiinta anigu waxaan jeclaan lahaa haddii loo bixiyo maxay may hawaa'iyiin asxaabulhawa in loo bixiyan jeclaan asxaabulhawa hawadoodeedi caqliga nagama xigaani inaguna caqligaynu iska qaadina oo dee ninka kitaabka akhriya nusuusta akhriya haddii la moodo inuu bilaa caqli yahay waa mushkilad haddii inagu caqligii cid kala siino oon caqli cidi nagama xigto qur-aankii baynu ku furanay nusuustii baynu ku furanayo axkaamtii baynu ku fahmanayo usuulkii baynu ku bamandhiganayo wixii iswaafaqaya wixii iskhilaafaya wixii qiyaasaynu bahalka caqligaynu u baahannaha Eh, waxaad leedahay markaa qofka hawadiisa iyo naftiisu waxa ay jeceshahay ka horumarya nasiga kaasi waa waa dhaleecaysay wahuwa hawaaii subxaan allah salafkii horena labadii boqolee sane ugu horeeyena saasay isticmaali jireen waxay ohan jireen hebel hawaa'i bay isticmaali jireen waa kelmadaha aynu ka tagnay iclam buu ku leey hadaba allaha ilaahay subxaanahu watacala istafaa waa ka doortay min albashar wuxuu ka doortay ashkhaasan dad buu ka doortay fadalahum ilaahay dadkaa wuxuu ku fadli yeelay bikhitaabihi harafta maxay ku yeesheen ilaahay baa la khiaabay wafaarahum ilaahayna wuxuu ku abuuray wajabalahum waa min aljibil wuxuu ku abuuray calaa macrifatihi fadligay leeyihin waa maxay ilaahay baa la hadlay ilaahayna wuu isbaray ana rabuka ana rabuka laclaa wuu iskala baray marka dadkaa dad ilaahay isbaray weeye wajacalahum sababta saddexaad ilaahay uu ku doortay dadka ilaahay wuxuu ka yeelay wasaa'il miinis baynahu wa bayna cibaadihi aniga yaa addoommahayad ii dhaxaysaan buyidi alla subxaanahu wa tacaala maxay ka shaqaynayaan ambiyadaas maxay ka shaqaynayaan yucarifuunahum bimasaalixihim allahu akbar hada shuqlu mbiya masaalixdii dadka ambiyadu ka shaqaynayaan ama ha noqoto maslaxo adduun ah ama ha noqoto maslaxad maslaxada aakhira wa hada shuqli wadaad wadaadna warkaasaa laga rabaa isna inuu dadka maslaxadoodii adduunkana ka taliyo maslaxadoodii aakhirada uu farta ugu fiiqo labada keebaa soo horeeya yaa horeeya labada keebaynu horu marina labada ta aakhiro maxay kale labada maslaxadood teebaha mudnaanta badan inu soo horu marno ka shaqayno ta adduunka sabab maxaynu adduunka uga shaqayna sababtiina adduunka waaba cadowga muslimka iyo allahu akbar adeer magaca ishcala maxamed kaada kala nacam de binas quraan ilahay muxuu hormariyey suura baqara markuu ilaahay yii ibarya ilahay muxuu hormariyey muxuu yii markaa aayaddi maxay tihi rabbana he aatina he he wa fi laakhirati waqinaa cadaab annaar lidalika ataa rasuul اllahi wuxuu u yimid horta nebigu ambiyadu waxay u yimaadeen yucarifuunahum bimasaalixihim tanaa la oogaa horta tanaa laga shaqayhaa oo la camira oo laga shaqayna oo loo jihaatama ilaahay la fahmi markay tani camiranto hagaagto ayaa waxa la leeyahay aakhirada waa ku darsanayna iyadna ma daynayna iyadana ah, laakiin tanna fadhiid ha laga noqdo walla in aakhirana fadhiid laga noqon haddii tan fadhiid laga noqdo yucarifuuna bimasaalixihim ma yidhi wayaxrisuuna calaa hidaayatihim waa shaqada ambiyada masaalixda dadkanay ka shaqaynayaan maxay kale ka shaqaynayaan hanuunkoodii wayakuduuna bixujazaatihim can اnnaari bogoy ku dhegan yihiin dadka dhexday hayaan dadka waxay ka soo gundhimayaan naar ha ku dhicina ah. xadiiskii nabiga maaha taas intaas xadiis saxiix u ahaa ciishow naga xoobaaka hadda fiiri suurad ma oo ah nabigi sal اlahu alي wasalam aniga iyo idinku waxaan tusaale u nahay sidii nin dhul lamadegaana dab iyo xaabo ka shitay markaasay bilaabeen yacyacaanki iyo xasharaadkii inay ku daataan wuu ka babinayaa inaanay dabka ku daadin waana aakidun calى xujuuzikum waantum tatafallatuuna minii fataqacuuna fi اnnaari aw kama qaala rasul hada intaas xadiiskaaso dhan muxuu ku soo aruursaday wayaأhuduuna bixujuuzaatihim cala الnaar wayaduluunahum calaa ariiqi najaa jidkay ku badbaadi laheen ifii aakhirada fartay ugu fiiqayaan wa kaanuu fii maa yulqiihi ilayhi min almacaarif waxyaabuhu ilaahay macaarifta iyo garashadu ilaahay laabtooda uu dhigo wayudhirahu calaa alsinatihim min alkhawaariq carabkooday ku sheegi jireen mucjizaat alkhaariq halkan waxyaabaha mucjizada ah mucjizooyinka maxutale weeyaan albaara biwuquuci kaa'inaati muayabai an halkaasuu sheegay waa geybki intay hordhacay waa ku dheeraanaya hordhac yar lann hordhacan baa wuxuu u yahay baabka oo dhanba afartaa kelmadood baa u ah fura u ah sida maanta markaad qoraysid waa adiga abstractka yar qora waa abstractgii intan yar ugu horreysa wey uu soo aruuriyey wuxuu rabo inuu kuu sheego marka inaan jumlo jumlo u istaago waa saa u fahno waxa kale inta kale waa ka boodboodi karnaa laakiin intan yar ila fahm marka wuxuu ku leeyahay haddaba nebigaa sharafta leh ee qiimaha leh ee waxaasu ilaahay baa macaarif siiyey aqoon buu ilaahay siiyey carabkooda iyo xubnahoodana mucjizooyn iyo khawaarid buu ilaahay ka dhex dilaaciyaa mucjizooyinkaa waxaa ka mida buu yidhi alihbaaru inay inoo sheegaan kaainaadka inaga kaainaadki waa makhluuqaadkii almuqayabati can albashar wax inaga maqan inay inoo sheegaan ayuu ilaahay ugu talagalay allatii laa sabiila ilaa macrifatiha aybkaa jid loo maro ma jiro ilaa min allaahi ilaahay mooyaan halkaa muxuu ku xidhaya markaa kahaana caraafa najaama wax kasta oo dhan dheh halkaasuu ku xidhay aybka in la ogaado waa in lagu ogaadaa min allah ilaahayna waa inuu nebig usoo dhex uu dhex mariyaa walaa yaclamuunahaa ma ogaan karaan keybka ilaa bitacliimi illaahi iyaahu ilaa xataa nebiga nebigaan ogeyn keybka xataa nebiga laftiisaan he ogeyn keybka ilaa ilaahay uu he qul low kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayri hadaa nebi war haddaan ogahay eybka haddaan ogi lahay miyaad icacayi lahaydeen bu le miyaad idhibi lahaydeen haddaan ogahay eybka awkaycaayador hormaa siiya maslaxadayn low kuntu aclamu اlgayba lastakartu min alkhayr walaa yaclamuunaha xata alambiya ma oga aybka ma oga ila bitacliim illaahi iyaahum ilaahay wuxuu baray mooyaane qaala sal اllahu alayh wasalam alaa wainii laa aclamu ila maa callamanii allah waar hooy hooy hooye anigu ma ogin wuxuu ilaahay i baray mooyaane ibnu xibbaan baa soo saaraya ibn qayimna zaad ilmacaadka ayuu inta kusoo saaraya waaya kadalika waxaan ogaanaynaa buu yidhi khabarkoodu fii dalika inay qeybka warka inooga sheegayaan waa sidq laa yatadaraqu ilayhi kadib ambiyadu been ma sheegayaan nacam lima yatabayanu laka cinda bayaani xaqiiqati num markaan nebinimada ka hadlayo ayaan kaaga sheegi doonaa buy raggaas inaanay beeni ka suuroobin marka anagu markaanu aharta dhiga jirnay ashaacirada naloo dhigi jiray caiidada anagu waxaan kusoo dhiganay baabu jawharati jawharati tawxiid kitaab dheeraabana loogu soo dhigay markaanu waryarayn marka marka ambiyada laga sheekaynayo tilmaamaha waxaa laga sheekeeyaa alilaahiyaat annubuwaat alsamciyaat saddexdaasaa ay u qaybsan jireen inkastoo ashaaciradu marka dambe yidhaahdeen qolooyinka salafiyiinta iyo ayuunbaa qaybiya ee asmaa wa sifaatko iyaguna yidhi maxay toolay tawxiid aluluhiyati tawxiid alrububiyati tawxiid alasmaai wasifaat waa dad badan baa qaybiye dad badan baa qaybiye marka qaybintan ha ah ku dabakhina waxay u qaybiyeen iyo muxuu maxay toolay ibnu taymiya u qaybiyey iyo ibnu taymiya cid ugama horreynin iyo kaama uusan qaybinin kaba soo qaadaana ibnu taymiya cidina uga horreynin kaba soo qaadaana inaan uga horreynin laha mushaaxata fi listilaax laa mushaaxata fi lisilaax qur-aanka ma ku jira tawxiid ilu yah nacam qur-aanka ma ku jira tawxiid ilasl nacam markaa qaybintu de waxa weeyaan saan iminkaad u qaybsatay inaad tiro alfaacilu marfuucu wlmafcuulu mansuubun wlmudaafu majruurun saxaabigaa yidhi faacilka marfuuca ah. salafu saalix baa yidhi mafcuulku waa mansuub yaa qaybiye cilm balaaga balaaga yaa qaybiye saddex yaa ka dhigay balaaga cilmu lbadiici wacilmu lbayaani wacilmu lmacaani yaa ka dhigay hada kula waa istilaaxaat ijtihaadaat qaybin aad qaybisay marka war ninka haddaad meel kale isku haysataan meelaha kale isku haysataan isku eryada eh laakiin qaybistu laa mushaaxata fi listilaax hadda fiiri hadda run la sheego run la sheego waa fiicanta marka markaa loo sheegi jiray waxaa ohan jireen ambiyada marka laga hadlayo aanu soo gaadno annubuwaat waxaa naloo dhigi jiray sifooyinka nebinimada maxaa ka mid a ah? maxaa ka mid a ah? asidq alcadaala alamaana alfataana waan xasuusta waxaan ka hadlaya imika waa yaraadeen xilli hore saddex isdeetankii labiyo isdeetankii afar isdeetankii waa ardayaro azhar azhar iska fadhiya loo dhigi jiro sifooyinka nebinimada waxaa ka mid a rur waa inuu sheegaa ammaano waa in loogu yimaadaa cadaalad waa inuu u saaxiib yahay maxaa ku xigay ha yaa doctor alfataana waa inaanu noqon maxay doqon nebi doqona ilaahay ma soo dirin xasha lillah maa fii nebi doqona maa fii nebi dhegweyn ah dhaws mataqaanaan maa fii laban boohan la soo diro ilaah ilahay wuxuu soo dira nebi firfircoon oo leebka intaanu qaansada ka soo bixin og leebkaasi halkuu ku dhacayo warka aan loo sarbeebi karin loona saafi karin soo jeeda wax ma ka qaban kara mise wax kama qaban karo fattaqu llaha ma staactum waa meesheeda taas laakiin dehee ifaat nubuwa maaha wa calaamatha nasalfi min albashar dadkan aynu ka hadlayna nebiyada ah calaamooyin bay leeyihiin buu ku leeyahy calaamooyinkiibuu ka hadli doonaa haddii ilaahay idmo laba qodob buu halkan ka hadli doonaa oon rabo inaan ku raago warkiisa isagana waan akriy waanan waanan ka dabategi wuxuu ka hadli doonaa waxa la asalsala wadawiy asalsala wadawiy waan usoo noqon doonaa haddii ilaahay idmo oo wuxuu ku leeyahay allahu lmustacaanu calayhi tuklaan wa kaana safxadda boqol iyo lix iyo lixdanaad barografka ugu dambeeya wa qaalat caaishatu hee kaana yanzilu calayhi alwaxyu fi lyowmi ashadiid albardi maalinta maalin aad u qabow waxyigaa kusoo daagdegi jira haddii waa qabow waxyigu markuu ku daweeyo fayufsadu canhu wuu ka go'i jiray waxyigu wa ina jabiinahu hareerihiisa iyo dhabankiisu layatafasadu caraqan dhidid baa nebiga hareeraha haddaba maalin dhaxameed waxyaa ku soo degi jiray maanta waa maalin dhaxameed imikoo kale soo maa soo maa xil dhaxameed ku jirna taasoo kale walaa yatafasadu caraqan markuu wax uu ka go-o nebiga waanu arki jirnay bay tiri caasha isaga oo hareeraha maxay ka da-ayo dhidid wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi inaa sanulqi calayka qawla aqiilan inaa anagu waa nebigi ilaahayow anaa ilahay baa isla hadlaya min baabi tacdiimi wtashriif sanulqii calayka korkaa waxaanu dhigaynaa qowla war aqiilan culus suurat muzammil walijli hadihi alxaala xaaladaa nebigu insaan bashar weeye nebigu wa hada malak waa laba kala duwan waa laba aadamahana waxaa laga abuuray maxay dhoobo malaa'igtana waxaa laga abuuray iftiin jinka iyo shaydaankana waxaa laga abuuray dab ayaa laga abuuray waa saddex xaaladoodoo kale kala duwan waa adigoo saliid biyo ku shuba maxaa dhaca saliiddaa kor timaado biyuhuna lanna saliidda kafaafadeeda ka kafaafa culus jusayiyaadka biyuhu ay ka kooban yihiin kor bay soo martawahaadii jinka malaa'igta bani aadamka dayinkan kala duwan waa kala duwan yihiin marka waa kugu culus yahay la kulanka malak jibriil aad la kulantaa nebi maxamedow ilaa sanulqi calayka qowlan aqiilan culus maxaytuli weeyaan walijli haadihi alxaala wuu yidhi fii tanazuli lwaxyi xaaladan waxyiguu ku soo daadego kaana almushrikuuna gaaladu waxay ahaayeen kuwii nebiga ku tuura biljunuudi uu waalehebooyin jiray nebigu xaaladda markay arkaan iyo nebigoo dhidisan iyo rafaadsan oo ha ay odhan jireen wayaquuluuna waxay odhan jireen mushrikiintu lahu ri'an wuxuu arkay waxbuu arkay jibni iyo waxbaas buu arkay ay odhan jireen oo jibniga waxaan waxaan maxootole u sheegaya nacam wadaadku soo qaatay waman yudlil illaahu famaa lahu min haad de ilahay baa gaaladan ka yeelee yaa hanuunin karaya halkaasay nebiga ula kacay waay horta xaaladaas waa xaalad calaamaadka kale ay leeyihiin ka mida buu ku leeyahay ambiyadu intaan loo waxyoon ka hor khuluqu lkhayri wazakaa waa ina labadaa tilmaamo ambiyadu ay leeyihin nebiga waa in lagu yaqaanaa maxay khayr waa in lagu yaqaanaa qablan qabla alwax iyo zakaa zakaaguna waa waxbixinta iyo deeqsinimada waa in lagu yaqaana ma yakun nebi ma yakun nebi <laughs> ah, waa maxay ah, ah, nebi dad baan diin u sheegayaa deedna mustaxiil <laughs> wa mujaalabatu lmadmuumaat waxyaabaha xunxun waa inuu ka maqnaadaa نجاس ودني قبل الوحي وهذا هو معنى العصمة كلمة العصمة كلمة العصمة أنبياء أهل السنة وحي قبان أهل السنة وحي اسكو وافق أنبياء إلهي إناني ذنب إناني إناني قليل هذه العصمة الأنبياء أهل السنة وحي قبان كذلك أمد النبي محمد مجموع إليه تهي معصوم يعني أمد النبي محمد اسكو مرة أعظم هي xume iskuma raacdo laakiin qof kamidii ma qaldami kara ee kamidii waa qaldami kara halkaa shiicada waa kaga duwannahay oo shiicadu labiyo toban kan nin ay yidhaahdeen nabiga u dardaarmay alina cashariya labiyo toban kanba iyagu qabaan inay yihiin macsuumiin ma qaldamaan albaqir wljawaad wlkaadim wlcaskari xasan ibn cabdilaahi raggaas laakiin ugu dambeeye godka galeen weli ka soo baxeen kun iyo afar boqol buu god ku jira goormuu soo baxay ah, god ah waa meesha uu khumayni bedelay alkhumayni waa shaqadu qabtay waay khumayn caqligu keen waa caqligaa wey wuxuu ninkan godka ku jira haska soo baxe eh ilan shiicadii kuma odhan karo ma jiro ma soo baxayo eh inanku uu iska soo bixi doonaa buu yidhi maxaynu kusii gaadhnaa markaasuu yidhi haynu u samayno wilaayat alfaqiih wilaayat alfaqiih mid ka wakiila inanka godka ku jira kusiisime yuna kusiisime kusiisime markaa wuxuu yii kusiisimaynu u samaynaynaa inanku intuu inoo soo baxayo deedna hawsheedii baynu inaan shiicadu jumca may tukan jirin oo jamaaca may tukan jirin oo siyaasad may geli jirin oo dowlad may oogi jirin waxay odhan jireen waxaa ma qabanayno ilaa uu soo baxo inankiiy ahlu sunana habigeyba ku ahaayeen waxay odhan jireen waa iska hawgu jiree suga intuu idin marayo ilaa inaa u soo baxay waa loogu yeelay marka rumeyni muxuu ku sameeyey fiqiga shiicada muxuu ku sameeyey ayarahaa can bakrati abiha awra revolution buu ku sameeyey kumayni alfiqha shiici gebigiisaba afar toban qarni wax soo jiray buu mar keliya muxuu ku sameeyey shift xagga kale u dhaqaaji markaasuu yiri ha lanahu lanahu wuxuu ahaa min maxay toolee faqiih siyaasi ahaa ya adeer yuusuf faqiih siyaasi ahaa nin siyaasad oo xukun doonaya oo inuu aruuryo shiicada adduunka doonaya ayuu ahaa mas'alada fiqiga hor istaagtay shiica wax ma qabsan karto ilaa uu soo baxo ka yaray godka ku jira markaasu hadduu yidhaahdo godka idinkuma jirto shiicaday ka saaraya watii shiica odhanaya markaasuu haynoogu jiro godka radia allaahu canhu ha iskaga jiro ee maxaynu samaynaa mid yaroo hawsha usii yar fududeeya markaasay yidhahdeen hubayn waa ayakaasi anay ugu bilaabay aniga eeshaa anigaba iga bilaab anaa kusii simayo bahashan yidhiida marka walu wilaayati faqihi cinda shiica waa humayn iminkana waa kan iminka jooge cali khamini ayaa iminka jooga inankiisa la wadwadaa in loo dhiibo marka shiicadu cusbada halkaasay ula kaceen nabi cusbada waa ambiyada ilaahay waaya marka nabiyadu nebigu wax lagu yaqaanaa buu ku leeyahay xataa markuu yaraa inuu madmuumaadka iyo waxa xunoo dhan inuu ka fogaado wa fi saxiixi waxaa ku jira maalin buu nebigu sal la slam dhagxan xambaaray dhagxan buu guray isagoo ilmo yara adeerkii alcabaas ibni cabdilmualib kacbada oo la dhisayo ayuu caawinaya dhagxan buu soo xambaaray nebigu fajacalahaa fii isaarihi dhagxantii wuxuu ku gurtay guntigiisii buu nebigu ku gurtay dhagxantii ku gurtanan fankashafa fasaqata nebigu waa hoobtay oo waa siibtay sal allahu calayhi wasalama si aanay markaa cawradiisii aanay u muuqanin ilaahayba subxaanahu watacala xataa nebiga cawradiisu inay muuqato bu ilaahay uu badbaadinaya isagaoo isaga oo isaga oo maxaytoole yar nacam waay kadalika waxaa la sheegaa cazuumad baa loogu yeeday weliima aroos iyo lacag meel laga ciyaarayo aroos ka jiro ayaa loogu yeeday fa asaabahu intuu usii socday dhexda ku lagumooday nebigu dhexda wadadiibu iska seexday ilaa an alacat ishams ilaa qoraxdu ay u baxaysay ciyaartoodii iyo kaftankoodii iyo qobka ciyaarkoodiia ashcalama kamadaas ah, shaqo kuma lahanebigu mana xaadirin bal nazahahu llah ilahay baa ka tansiihiyey kullu dalik bijibilatihi xataa cuntooyinka maxay toolay dhibta lehee la kahanaya caraftooda iyo urtooda nebigu sal allahu calayhi wasalam uma dhowaan jirin waana ka fogaan jirin markuu dadka u imanayo basasha iyo toorka iyo waxaasoo midhan xataa xadiikii muslim ku jiray inii unaaji man laa tunaajuun basal iyo toon kuguma aragnaba yidhaahdeeno waxaan la sheekaystaa buu yidhi anigu oo ii warrama cid aydaan idinka idiin warramin wuxuu ka hadlaya malaa'igta marka inay dhibsadaan ayuu maxaytoley uu diidayaa nacam halkaa waxaa ku jira maxaytole meel aan ka waayey meel allaale meel uu sheekhu ka soo qoray ninka kitaabka takriijin waa laidin sheegay waa ciraaqiga cawaad cawaad macruuf isaguna wuxuu yihi lam aqif maba arag waaye oo waxaa weeyaan maxay tolayeen dharka cad iyo dharka cagaaran labadaba nebigu waa jeclaa dharka cadna waa jeclaa dharka cagaaranna nebigu maxay tolayeen waa jeclaa madowda iyo waxaana maxay tolayeen wuxuu leeyahay shayaaiintii waxaasaa muxitool xidhata laakiin waxaa sugan dee maalintii nebigu maka uu furayey maalintuu nebigu maka uu furayey sal allahu calayhi wasalam wuxuu xidhnaa cimaamad madow ayuu nebigu xidhnaa sal slam markaa warkaasi cinda ibni khalduun le waaye ka socoodin u daa isaga taas waaya wakadalika calaamaadka ambiyada lagu yaqaano wuxuu yihi shaqadoodu waa maxay ducaauhum safxadda boqol iyo sideed danaad ducaauhum ila diini waalcibaada dadka waa inay ugu yeedhaan diin iyo cibaadad dadka waa ina diinta baraan waa ina dadka cibaadada baraan oo waa salaada waa inay baraan sadaqada waa inay baraan cafaaf dhowrsanaanta dadka waa inay baraan shaqadoodu maxaytole waa taa markaa iminka dhalinyaro fara badan waxay ku odhayaan wadaadow idinku ma diintu ma masaajida ka dhigaysaa wadeer maxaanu qabanaayo kan adeer ii sheeg de soo baxoo galo oo siyaasada galo oo de adeer kuwi ku jiraaba looga taaglaayo ama ha jiro haasoo kale ah markaa qofka dadka diinta udhigaya qofka cibaadada baraya ee salaada baraya ee zakada baraya waa shaqada bida ilaahay qabato waa xil ummadda ka mida ah, xil ummadda inoo buuxiyo ay tahay oo dadka ay fatwoodaan ummaddu uga fatwo uga fatwado ay dalbato waaya khadiij radiallah xaaskii nabigu sal slam waqad istadallat khadiijatu calaa sidqi bidalik markii ay khadiija warka ka warantayna dawaabadtii tidhi dee adoonkaad u roon tahay miskiinkaad wax tartaa dadka murmayaad kala gurtaa cid ma dulmisid tilmaamen hore ugu taqaanay ayay ku adkaysa wa fi saxiixi aad baan u jeclay markuu bukhaari halkaa markuu ibni khalduun meelaha qabsan waan jeclahay wa fi saxiixi xadiis sugad markuu sheekhu la yimaado wa fi saxiixi waxaa ku jira ninkii heraqle la odhan jiray heraql ee boqorkii ruum markii uu yimid baaqii nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi heraql de nebigu wuxuu ku yidhi sal اllah alay slam min muxamedi rasuuli اllahi sal slam ilaa heraql caiim الruum ilaa heraql caiim الruum annaga oo dhalinyaro yaroo masaajid finland joogno oo ayaa dhala yidhi maxay tole boqorka sacuudiga berigaa joogay baa idinku casumay xajka idinku casumay markaa warqad mahadnaqa u qora dadiina saanu nahay saasoo kale markaas habeenkii o anaga iyo suuriyaan iyo masaari ku murannay maxaynu qor maxaynu title uga dhignaa isaga markaa waxaa u qormaade muxuu ahaa qaadim alxaramayn ashariifayn ayaa looda yaqaanay markaasaan muranna markaasaa saaxibu sumuw war ilaahay baa sumuwiga leh ha u qorina almelik jalla jal war ilaahay baa jalle ha u qorina wax allaalo waxaan u qorno war dhalinyarnimo wax allaalo isagaana xajka na gelinayo shirmaadka naga bixinayo oo de halkaa na geynayo marka kelmad yar baa loo sii qadima inuu leeyahay de marka nin faqiih ayo noo dhigi jiray fiqiga oo ahaa ayuunbaa n ah, xadiiskan u soo oo nebigu markii warqadaha uu qoray boqorkii ruum muxuu ku yidhi min muxamedin rasuulillaahi ilaa heraql caiimi aruum caiim mana magacayda ilahay magac ka maana ahayn war hadaad waxaad ugu qortaan saaxib isuu almelik alkhadamayn xaad ugu qoro halkii baan iskaga qorno xajkii oon iska tagna xoogaa yar wanala soo siiyey ina heraqi xiina jaa'ahu kitaabu nabiy sala allahu calayhi wasalam yadcuuhu markii nabiga heraqi lagu yidhi iskeen warqaddaa markuu nebigu u qoray heraqli su-aal buu isweydiiye wuxuu yidhi war dadkiibuu dadkii la joogay buu weydiiyey ninkan carabka ah ee nebinimada sheeganaya ma taqaanaan haa ma ku degayaho waa qorayshoo waa sidaaso yaa inagala joogo buu yidhi magaalada reer quraysh ganacsatadoodii o dhan baa joogtaba layidhi gebigoodaba ii keena buu yidhi soo fadhiisiiye wa fiihim abu sufyaan waxaa horkacayay tujaarta ayaa horkacayay abu sufyaan xaalkii nabigaa la weydiiyey sal allah ala salam waxaan weydiiyey heraqal bima yamurukum muxuu ninkan idin muxuu idinku yidhaahdaa kaa abu sufyaan wuxuu yidhi asalaa waalzakaa waalsila waalcifa afartaasuu noogu yeedhaa waa akhlaaq salaadiyo zakada cibaado ah asila waa silat raxim raximka in la dhowro walcafaaf in la dhowrsanaado ibta iyo boggaba laga dhowrsanaado cafaafku labadaasoo gala dhowrsanaadtu labadaasay gashaa boggaagana ka dhowrsanaad ibtaaduna ibtaadana ka eh, dhowrsanaad waaya intaa markuu sheeg ilaa aakhiri maa sa'alahu su badan buu weydiiyey faqaala intaa markuu dhameeyey oo sufyaan ka jawaabay baa wuxuu yidhi hiraql in yakun maa taquulu xaqan waxaan aad ii sheegaysaa waxaan aad sheegaysaa buu yidhi haddii uu dhab yahay yacni ninkaa tilmaamaha aad ka sheegtay haddii uu dhab yahay hee inahu nabiyun ninku waa nebi buu yidhi wasayamliku maa taxta qadamaya haatayni iska daa maka mahu imaha maha halkanuu imaana halkan aan joogo ayuu qabsan doonaa buu yidhi walcafaafu aladii ashaara ilayhi heraql huwa alcisma kelmadda cafaafka uu isticmaalay waa nebi dhowrsan marka dadkiina wuxuu ugu yeedhayaa dhowrsanaan isagiina isagiina wuu dhowrsaya waaya wakadalika min calaamaadka ambiyada waxaa u shari ah intaa nebinimada loo soo waxyo wuxuu yihi an yakunuu dawi xasabin fii qowmihim nebigu reer laga naam waa lagu soo degdegin de aan <laughs> lagu soo degdegin haddii lagu soo degdego horena lagu soo fadhiisto asag magaalo uga carasaan ah, wuxuu yihi marka an yakunuu dawii xasabin fii qowmihim ambiyadu waa inay qowmkooda kaga jiraan ayuu ku leey wa fi saxiixi waxaaba ku jira ma bacaa allahu nabiya ila fi mancatin fii qowmih wa fii riwaaya fii harati min qowmih wastadrakahu lxaakimu cala saxiixi fii masaa'il ahli ila akhir adigu akhrisaaka maa bacaa allahu ilaahay ma soo saaro nebi ilaa fii mancatin min qowmihi ilaa uu maxay tolayeen reer u heliyo oo garab istaago oo yac ka yaaba waa marka waa casabiyadii sheekhu uu kitaabko dhan uu ku dhisay kitaabkooda soo casariyo kuma dhisin ay muxuutalibku ah halkaasu muxuutalibku waayay heraqli su-aaluhu weydiiyey maxaa ku jiray su-aaluhu weydiiyey muxuu ku yidhi heraqli muxuu abu sufyaan ku yidhi kayfa huwa fiikum su-aaluhu weydiiyey kayfa huwa fiikum sufyaanow bal ninka social statuskiisa bal meel ii saar halkeebuu kaga jira idinku darajada sallaanka bulshadeed halkuu kaga jira kayfa huwa fiikum see u aragtaa faqaala sufyaan labe ma sheegi karaan waa haashimi laa nabigu waa bani hishaam wa <laughs> ah, sufyaan reer bani umaya labadii reere ku tartamay taariikhda islaamka somaad fahmin ah. <laughs> marka muxuu yidhi huwa fiina duu xasabin annaga xagga yaga waa nin maamuus mudan buy ninku nebinimada haan isku hayno nebi ma yahay mise nebi ma tihi haan isku hayno laakiin he huwa fiina duu xasabin heraql muxuu yidhi wاrusulu tubcafu fii axsaabi qowmiha ambiyadana cabra taariikh waxaa laga soo saari nin walba tiir adag aa ka soo jiro marka muxuu yihi wamacnaahu ibnu khalduun baa sharxaya muxuu yihi an takuuna lahu casabiya wa shawka tamnachu min ada lkufaari xataa yuballiga risaalaati rabbih wayutima muraad allahi fii kamaali diinihi wa milatih halkaasuu markaa ku tasiilinayaa ibnu khalduun kitaabkiisu inaanu boqoradu keliya u baahnayn cismo eh hee casabiyo boqolma baahno xataa nebgu muxuu baahaya wiil cid hee cid garab istaagto nebigu baaha tana wadaadkuba u bahay mise ma baahno an takuuna lahu casabiya casabiya wa shawka cali bin abi aalib nabi maxamed adeerkii muxuu nabi maxamed ugu hiilin jiray sala allahu calayh wasalam bal calaa millati laakiin muxuu ugu hiilin jiray de waa waayo de waa adeerkii day soo maha waay xamza sidee u soo muslim xamza alladii tacrifuunahu sidee ku soo muslimo isaga oo libaaxiye iyo wax hargafiisi wata oo mi saxaraha ka yimid oo fardafuga ayuu maka soo galo raggii oo fadhiya majliskii oo nebi maxamed halkan ayaa lagu yiri adna adna maxay tolay libaaxiyaad soo haddaad kirtid bir carar ii soo jawaabi wa ana calaa millatihi wa ana calaa diinihi waa ku siday walaadiisa hashbik ana calaa millatihi wa ana calaa diinihi buu annagaada la diinay maadaamka abujahal carabkaas ii soo halkiibaa lagu kala qabtay reer bani makhsuum weeye reer abujahl nin yar ma aha reer bani makhsuum waa khaalid iyo tolkii waayo afkii daamaha ba idinku sheegaa aad fahantaan kanaadu taqaanaane kan ba ah idinku sheegaa idinkusiiya idinka sheekay kale tan idin sheegi maayo taa ibn khaldun baa idinku wadaya allahuma salli calaa sayd carbu waa kaas ruddahaa calaya in istaacta halkii baa lagu kala baktiyey abu jahl baa la isku duubay halkan waxaa ka dhalanaya waa la ogaa hadday raggaasi he ay maxay tooga isgalaan halkan halkaasu halkaasu cusbadaas halkan halkaasu kule wa min calaamaatihim qodobka afaraad ee ambiyada lagu yaqaano wuxuu yidhi wuquucu alkhawaariqi wuquucu alkhawaariq waa mucjizadihii waa mucjizadihii lahum shaahidatan bisidqihim waa inuu nebiga la socdo maxay maxaa tahay baa la yidhi mucjuza waa shay caadada ka baxsan marka inaan imkaanoo soo lugeeyo oon idiin imaado oon gaari soo koro bas soo koro masaajidka imaado waa shay caada ah laakiin aan gurigey ka soo duulo mar halkan soo fadhiisto mshay caadaada mise waa khaaliqu lil waa shay mucjuza waata waa shay khaaliq lil caada oo maxay ahlu ku yidhi laakiin ilaahay wuxuu shaygaa ka dhex muujiyaa nebinimo qof sheegtay oo saadiq ah run ah ayuu ilaahay ka muujiya si ay dadku he ay u rumaystaan calaa wajhi taxadi kabadaas wayna ku jirtaa taxadi challenge qul in kuntum fii raybi mima nazlna calaa cabdina faatuu bisuuratin ee kelmada ah faatuu waa taxadi faatuu bisuurati min mili wadcuu shuhadaakum min duuni illahi in kuntum saadiqiin fain lam tafcaluu aakhir calaa wajhi taxadi hada kaas waa maxay mucjiza mana fahanteen waay maxaa hoos yimaada mucjizada alaraama uu ka hadli doona isagan alaraama karaamadu iyadna waa shay ahlu sunna waljamaca ay aaminsan yihiin sida mucjisadana ayheen u aaminsan yihiin mucjisa laakiin yay khaas u tahay nebi nebi bay khaas u tahay waa uu nebi yahay soo maa nebigana waa in loogu siiyaa calaa wajhi taxadi challenge arkeena iyadoo kale kaasoo kale karaamaduna waxaa la yidhi iyadna waa shay amrun khaariqun lilcaada shay caada maaha ayuu laakiin ilaahay siinayaa calىa gayri muddaci nubuwa qof aan nebinimo sheeganaynin alwliyaa wاlcurafaa ah, duuna alambiyaa ayuu ilaahay siinaya kuu doono kuu doono weji taxadud ma laha iyado laakiin taxadi ma laha iyado iyadna ahlusunna waljamaaca way qabaan muctasiladu waa diiday muctasiladu karaamo waa diideen iyo wadaadkoodii abu isxaaq alisfaraayini ninkii loola jiray rag ugu horeeye diiday karaamo wuxuu yii mucjisadee la mid noqonaysahay meesha waa lagu duuduumanaya hodhow mid walba ohan doonaan waxbaa igu dhacay waan duulayo mardaan leeyahay xalayba akaa ka dhacay baasha marka iyagu caqli bay ku diideen yani nebidnimada loo soo dhuumanay hana laga daayanay ahlu sunna waljamaca markay u jawaabeen muctasiladana waxay ku yidhaahdeen war karaamada hadiidile waxaa tidhaahdaa natlubu listiqaama walaa natlubu lkaraama dheh kelmaddaasay ugu jawaabeysaa inaga waxayna lagu yidhi ilahay nabigeena kuma amrin toosnow wastaqim kamaa umirta waman taaba maca marka nabi maxamed ilahay wuxuu amray maxay toosnow marka inagana ahlu sunna waljamaaca karaamo ma doondoonayniday dadka qaar baa sababta badinayo haddii ay yahay gaajada badinayo oo kelijoogga badinayo oo wuxuu rabaa waxuu wadaadada kaga yasareeya iyo mar una arko oo la yidhaahdo allah hebel way ka dhacday tuftiisa allah oh. war waxaas wax la raaraadiye maaha war warkaas war la doondoono maaha xataa haddii la huusiya la yidhi qarin hesheesheegi xataa haddii ilaahay ku siiyo oy jirto heeladee daanka buuha ka qorin oo min karaamaati ahlis <laughs> haka qorinin wax ilaahay ku siiyo wayaane oo waxyaabaha ay diimuhu halka dambe kaga qalloocsamaan inxiraafaadka diinta ayay maxaytooda ka mid tahay marka waxaa lagu tarax lagu tarax labaa kuu sheegay mucjizo waa kuu sheegay karaamo waa kuu sheegay kelmad saddexaad baa jirta iyaduna khaariqun lilcaada oo la yidhahdo istidraaj istidraaj ama dhowahay istidraaj istidraaj waa maxay iyadna waa shay khaariqu lilcaada ah laakiin ilaahay wuxuu ka dhex muujinayaa mid nebinimo sheegtay been ah laakiin beenaale ah sidii musaylamo ku dhacday nebi maxamed waxaad ka haysaa mucjizo nin dagaal gala saxaabiya ishuu ka soo dhacday nebigu intuu gacanta ku celiyey ishii ku celiyey ilaahay caafimaad ilaahay caafimaad uu ku siiyey nebi maxamedna sabab uga dhigay caafimaadka yaa bixiyey ilaahay baa bixiyey soo ma waa la arkay sheeke la arkay way waxaa la arkay iyagiyo maxay toolay bilaa biyo oo gaajoonaya oo ooman inuu ilaahay nebigu inuu gacmihiisa ku qabtay biyo kadibna ciidankooda uu ka cabbay waa la hayeena soo ma waxaa la hayaa quruuxii nabiga salaami jiray sal allahu ala wasalam abu oo nabigu hataa usoo cantoomay inuu dhegeyso iyagoo tawxiidka ilahay muxaji hada kullu mucjizaat nabiga inshiqaaqii qamarka adag musaylaman kadaaboo ahaa isagu markuu yidhi nebi baan ahay mid baa u yimid oo ila markaasuu yidhi sidii ninkii qabiilkii mudaar oo nebi maxamed uu ugu celiyey in adeerkii isha inaad anagana isha igu celimin adiga nebi sheeganaya markaasuu u taabtay tii kalu ka tagay labadiiba dab noqday fahada khaalid lilcaal laakiin waa istidraaj ah, waa bogolbadan ilahay waa u bogolbadanaya ka meel bay yimaadeen ceel bay yimaadeen oo biyihii ka goreen markaasay musa dhamadee bal wax ku tuf nebigu waa kii dadka biyaha u barakayn jiray bal inay meesha biyeen ceelkiibu wax ku akhriyey intii yareeda ku jirtayba <laughs> xagga kale <laughs> negative iyo positive hada aydan wahada aydan eh, istidraaj waaya mucjizada wuxuu yidhi falmutakalimuuna safxadda falmutakalimuun kelmada mutakalimuun ibnu khalduna kan wuxuu ujeedaa ahli cilmi alcaqaa'id waa cilmi kalaamkii wey mutakalimiin baa la ydhahda haas oo kale marka mutakalimiintu iyagu wuxuu ku leeyahay mucjizadu waxay ku dhacdaa waaqicatun biqudrat illaah ilaahay ayaa saasay qabaan culamaa alcaqaa'id ahli kelmadaasay qabaan mucjizadu way dhacdaa laakiin waxay ku dhacdaa maxay qudrada ilaahayna subxaanahu wa tacaala ayay ku dhacdaa nacam waaya waa kuu sheegay abuisxaaq alxuweyni inuu diiday may abuisxaaq xuweyni maaha timkaan idiin sheegay muxuu ah abuisxaaq alisfaraayini inuu diiday isagana maxay tolay wuquuci ilkaraama muxuu ku diiday firaaran min aliltibaasi bilnubuwati cinda ataxadii bilwilaayati si aanay welinimada iyo nebinimadu aanay isku gelin gadaal midaanu noo soo bixin gama jirtan dha buu yidhi albaabkaaba albaabkaaba maxay toolay inaga xidh ayuu yidhi waaya allahu lmustacaan calayhi tuklaan walaa xawla walaa quwata ila billahi xaqiiqatu nubuwa ayuu halkan geli doonaa waan ka daba tegaynaa haddaba in yar waadku baynu yar niqaashana insha allah tacaala dabcan munalaqa uu ka duulayo markan uu nebinimada u ka hadlayo waa aayaddii ilaahay subxaanahu wa tacala wamaa an yukalimahu اllahu ilaa waxyan aw min waraaءi xijaabi aw yursila rasuula fayuuxii biidnihi ma yashaau inahu caliyu inahu caliyu xakiim waaya aayaddan culamadu waxay sheegeen qaabka uu waxyigu u dhaco qaabka uu waxyigu ilaahay subxana wataala nebiga ugu waxyoodo ayay ka hadleen aayaddana asal u ah wuxuu ku bilaabmaa waxyigu horta waxaa la yidhahdo alru'ya saadiqa inta aan nebiga loo loo isheeg loo waxyoonin ayaa wuxuu nebigu sii wuxuu sii arkaa maxay riyo riyadaasoo dhab ah awalu maa budi'a bihi rasuulu llah wixii ugu horreeyay nebi maxamed lagu bilaabay muxuu ahaa min alwaxyi waxyiga muxuu ahaa alru'ya asaalixa wuxuu nebigu ku riyoodo inuu arki jiray iyaga oo dhaba waa bilowgii lix biloodoo ka horeeya nebiga intaan loo waxyoonin ayay dhici jirtay taasi markaa marka ah. waa tii kale laba xadiisoo kalea daba socdo riyada dahabat nebinimadii way dhammaatay buu nebigu nebinimadii way dhammaatay nabi maxamed nebigu ugu dambeeyey gartay maa baqiya ilaa almubashiraat waxaa hadhay waxyaalo qofka u bishaareeya oo yidhahda khayr inaad khayr ku sugan tahay inaad dad fiican adigoo lujigooad ku riyootid taasoo kaas u sheegay aru'ya saalixa meelka nabigu ku sheegay sal slam ruyada saalixu waa juzu min anubuwa ruyada saalixi waa lix iyo afartan qaybood oo nebinimada marka la qaybiyo qayb ka mida saddex iyo labaatan sano markaad labo aad ku dhufato so lix iyo afartan maaha marka lixdan biloodee ka horeeye nebigu ruya saalixa oo arki jiray ayaa loo qaybiyey ibnu khaldun waa diidaya qaybintaas lix iyo afartanka isagu waa qaybina cinda taxqiiqi laakiin culamadu waa soo qaataan waxay dhahdaan eh, riyada wanaagsani waa juزء min الnubuw waa juزء min الnubuw marka yaraaha rajul الصaalix aw turaa lahu ama ku riyoonaya wax wanaagsan ama waa lagugu waa lagugu riyoonaya marka niyadday kuu dhisaysaa waa noocma niyad dhis nooc niyad dhis ah saas kale qaybta labaadee waxyigu waxa weeye an yanfusa fii rawcihi inuu qalbigiisa ku afuufo ruuha qalbiisa ilaahay ama malaku fayuuxii biidnihi maa yasha aw yursila rasuula fayuuxii biidnihi biidnihi maa yasha mujaahid markuu aayadda fasirayey wuxuu ku fasiray malaka oo u wayoonaya u waxyoonaya nebiga waay halkaa fayuuxii an yanfusha fii rawcihi waxaa kaloo la yidhi waa alilhaam alilhaam alilhaam waa hayr ilwaxy alilhaam waa hayr ilwaxy waa macno dareen ilaahay laafta nebiga ilaahay uu ku tuurayo subxaanahu subxaanahu wa tacaala macnaha saddexaad wuxuu yidhi an yakuuna alwaxyu mila salsalati aljarasi taa waa ku dheeraanayna iyada aad baan ugu dheeraanayna salsalati aljaras asalsala waa haddaad soo qaadid bir oo dhagax aad dul marisid dhawaaqo baxya qarara exactly jazaaka allah khair qararadaas af carabiga salsala la yidhahda jazaaka allah khair dhawaaqaa birta isku dhacya ama birtu muxaas ha noqoto ama aluminium ha noqoto waxay doonto ha noqoto kaasina waa macna macnaha afaraadu wax inuu ku yimaado an yatamasala lahu lmalak malak inuu iskaga soo dhigo ha نعم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا سمع حديث كما هذا مرمر ملك اسكاك دغديغ maxay min iskaga hadaya نعم qaabka shanaadu waxyuu ku yimaado an yataraa'a lahu jibriil fii suuratihi almalakiya jibriil siduu ilaahay ku abuuray inuu nebigu inuu ku arko waanu arkay soo ma malaku jibriil nabi maxamed u arkay nabigeena sal la slam xataa uu yii labadiisii daawud wuxuu qariyey labada labada ufuq ayuu maxaytul u qariyey lix qaabka saddexaad uu ku dhaco waxyigu an yukalimahu allahu min waraai xijaabin inuu ilaahay kula hadlo malaka min waraa xijaab salaada markii las amrayey salaada markuu ilahay nabiga soo amrayey sal la slam ee safarkii dheeraa la gala cinda sidrati muntaha malaku jibriil nabiga ma ka hadhay mise kama hadhay malkujibriil ma ka haday soo kamuu hadhin wadahadalkaa ilaah iyo nebiga sal اllahu alayh wasalam kaana min waraai kaana min waraai xijaab marka waa qaababku ilaahay ambiyadiisa ula hadlo qaab isagu dhamxontooda ka mida waa doodii markaa cabdulaahi bni cabaas iyo caasha radi allaahu canha dhex dhacday waa cabdulaahi bnu cabaas yii wuu arkay nebi maxamed ilaahay wuu arkay markaa wuu arkay ay caasha tirina nuur anaa nuur nuuru anaa yaraahu waa iftiina sideebuu ku arkay waru'yat llahi waa farcu min furuuci alcaqiida cabdullahi bnu cabaas iyo caaishata binte abi bakr sidiiq labadaa macno ay ku kala tegeen lixdaa aan idiin sheegay waa lixda qaabay uu ku yimaado waxyigu uu malaka ugu yimaado markuu inoo sheegay ibn khalduun baynu haysanaa intaas waa muqadimo kuu sheegayey laba kamida saddex kamida ibn khalduum waa sheegay laakiin laba kelmood ibn khalduum aad ugu dheeraaday intaynu iminka akrinay malaa waxaanu akrinay waxaan dhowr lix bej ahayn baynu maanta qaadanayna waxaan ugu raagayaa macno macno waxaa ku jira u baahan inaynu aad u calalino wuxuu ku raagay salsalat aljaras iyo dawiyun ka dawiyi naxli labaduba laba xadiis saxiix kusoo kusoo arooray waxyigu wuxuu iigu yimaadaa buyiri mar mila salsalat ljarasi soo cadna xadiiskayna wuxuu yii waxyigu wuxuu ii yimaadaa dadka oo maqlaya gurxan sida gurxanka shinnida oo kalea wiiqda shinnida oo kale dawiy waa ka dawiy ka dawiyi annexr shinnida dhawaaqeeda soo maqan ka nii ay leedahay saasoo kalena maqal baa la yidhaahda labadaasu markaa aad ugu raagay ayo ibnu khaldun tiibaan harxana wixii uu waxay culammadu ku waafaqeen ibnu khaldunna waa ku waafaqeen ee leenahay wixii ibnu khaldun laga horiyey midna waa sheegaynaa ilaan isaga ayna baray cid walba in loo jawaabo ibnu khaldun baa ina baray cid walba he in loo jawaabo laa cismata ila lirasuuli illahi sal allahu alayhi sal allahu alayhi wasalam marka axyaana marmar yatiini waa ii yimaadaa alwaxyigu mila sida salsalati ljarasi silsilad ka samaysan bir oo sidii dhawaaq jaras oo kale ciyaysa ayuu igu yimaadaa wa huwa markaasi waa xadiikii bukhaari ku jiray ashudduhu calaya waxa ii yimid waa ka igu adag buuri fayafsibu canii wii iga go-aa waqad wacaytu maa qaala anoo fahmay oo weeleeyey wixii uu ii sheegayey waaya ibnu khalduun hadta wuxuu yidhi asalsala dhawaaqa birta waa nafsu macna dawi waa dawigii waa isku macna halkaasu muxutuulmari waana ku kala duwan yihin bilmara waana qaba inay ku kala duwan yihin waana tacliilinaynaa salsala iyo dawi maxay ku kala duwan yihin waaya salsale macnaheedu waa laydin sheegay kadalika salsale waxaad odhan kartaa koorta koorta koorta dhalow dhalow dhalowba tilaabo hadal jaras jarasku waa kaa nafsiisu waad oran kartaa af carabiga waxaa la yidhahdaa aljuljul aljuljul ayada juljulu naaqati koobta dhalow dhalow dhalow dhalow ka tidhaahda ee hasha ama neefka la suro waa la yidhahdaa nacam culamadaydu muslimiintu dood bay ka keeneen dhawaaqani waa maxay dhawaaqan mila salsalati ljaras halkuu dhawaaqani ka soo baxaya soo ma oran mala socotaan misoo naga hadheen axyaana yatiinii mila salsalat ljaras ay axyaana yatiini lwaxyu mila salsalat ljaras codkan halkuu ka yimid way isweydiiyeen culamadii hore waana isku khilaafay qaar waxay yidhahdeen inahu sawt ullahi caza wajal waaba dhawaaqa ilaahay codkii ilaahay wey salsaladani wax maqlayo nebigu ku leeyahay dhihi baa iga da'ya qaar halkaasay mariyeen qaar waxay yidhahdeen waa sawtulmalak waa malagka naftiisa oo waxyigii ku akriyay nebiga sal allahu calayh wasalam qaar waxay yidhaahdeen waa xafiifu ajnixati lmalaa'ika waxa weeyaa baalalka malaa'igtu markay nebiga u imanayso baalalka isku dhacaa baalalka isku dhacayaan waa dhawaaqay saddexdaasa ay sheegeen walaa daliila calaa kulli haada saddexda wax daliiloo loo hayaa ma jirto wadaadka la yadha albulqiini fatxulbaari ibn xajar alcasqalaani kitaabkiisa mujaladka koowaad safxadda labaatanaad ayaa waxa uu waa maxay ee mugga leh lahu badanaa wuxuu leeyahay muqadimaat horudhac ayuu leeyahay tuqdinu kusii tusinaysaa bitacdiimihi warweynu inuu soo socdo lilihtimaami bihi si aad si gaara aad dhub iyo ugu lahaatid waa horudhicii nabigana lahaa wax weyn baa soo socda eh tanabah halkaas imaam albanqooni mariyey hadalkii dhawaaqi ilaahayna ma aha dhawaaqii malakana ma aha baalalkii malaa'igtana ma aha eh waa dhawaaq la leeyahay nebi maxamedo waxbaa waxyi weyn baa soo eh. u foojignow halkaa imaam bulqiini ayaa halkaa eh, mariyey waaya adilo waa leeyahay laba xadiis baan akriyo macnaha halkaa ku adkaynaya warkan aan ka sheegayna iminka hadhayaalsanin waxaa ka dhalan doona qodob adagoo soo socda ayaa ka dhalan doona oo caqadi ahoo weyn marka inaan bushinaan rabna waa bushinay waa durayna warkaas laakiin aayar aayar bayn u soconaa hadda fiir ila socdo cabdullaahi bn camr ibn alcaas wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey rasuulallahi baan weydiiyey sal allahu calayhi wasalam faqultu waxaan ku rasuul allah ku dhabayso hal tuxisu bilwaxyi ma dareentaan hal tuxisu ay hal tashcur nabi maxamedo waxyiga ma dareentaan sal allahu calayh wasalam faqala rasul nacam haadii asmacu waxaan maqlaa salaasila dhawaaqay adiin salsal ayaan maqlaa buu yidhi uma asqutu markaasaan aamusaamiyu cinda dalik mar allaala markaan maqlo salada markaan maqlo waana aamusaamiyu nacam famaa min mudii wixi ilaya ilaa famaa min maratin mid jirto mar uu ilaahay ii waxyoodo ilaa danantu ilaa aan mooday anna nafsii tafiidu inaan iminka go-ayo oo tii noloshayda igu dambaysay inay tahay ayaan moodi jiray akhrajahu axmedu fii musnadihi wasaxaxahu ashaykh axmed shaakir daliilkeedu waa maxay asmacu salaasila waan maqla uma askut waan aamusaa cinda dalik marka hada maxal shaahid xadiiskaasi waa kaas xadiid kale cabdulahi bn mascuud baa werinaya qaala qaala rasul la slam idaa takalama allahu bilwaxyi hadduu ilaahay waxyiga ku hadlo samica ahlu samaai ahlu samadu waxay maqlaan salsalatan ka salsalati ljarasi siduu nebigu u maqlo markuu malaku jibriil u yimaado ayay malaaigtu waxyiga ilaahay markay maqlaan maxay maqlaan waxyiga ilaahay ka hor salsala ka salsalati ljarasi ayay maxay tool maqlaan fayusluun bilaaf bilqoyn bilqoyn min alisqaa markaasay hoobsadaan oy begaystaan falaa yazaaluuna kadalik malaa'igtu kama zuujasa inay ahaato xataa ya'tiyahum jibriil ilaa malaku jibriil uu yidhaaho u yimaado assalaamu uu salaamo calayhi salaam uma markaasuu ku yidhaahdaa markuu jibriil u yimaado fuzica can quluubihim wixii laabtooda ku dhacay ee cabsidii ahaa salsaladii ay maqleen ilaahay baa laabtooda ka qaada markaasay yidhaahdaan maadaa qaala rabbunaa yaa jibriil jibriilow muxuu rabbigeen yidhi markaasuu yidhahdaa alxaqa alxaqa fayaquuluuna yaguna alxaqa alxaqa marka maxalushaahidkeedu waa maxay fayasmacuuna salsalatan ka salsalati aljarasi xadiikaasina imaam siyuuطi ayaa tasiixiyey waa ashaykh shucayb ilarnauti shaciisa igu yihi axmed ibn xambal baan aada uga soo qaadaa musnadkeed shucayb arnauti ka eege tasiixiisa waa iska soo eega haciisa warkaas waa adnaa halkaa maxaynu dhignay imika salsaladiinaynu dhignay soo loo faasali xadiika labaad uu ibnu khalduun isticmaal waa maxay addawiy addawiy ka naxli dhawaaqa ah, sidaa an malabka samaysan shinid ahaa sida shinida oo kale dhawaaqa shinida oo kale ayaan maqlaa buu yidhi marka ibnu khalduun wuxuu leeyahay salsalat ljaras iyo dawiyigaa isku mid ah anna waxaan raba inaad kala qaado isku mid baan ahay ibn salsalana waa salsala dawiyuna waa dawiy marka salsala haddaan fahmo dawiga maxaa looga jeedaa addawiy waxaa looga jeedaa hee waa madhar min madaahir ilwaxy xaysu kaana saxaabatu radia allaahu canhum saxaabadu waxay ogaan jireen in nebiga loo waxyoonayo waxay ku ogaan jireen waxay maqli jireen dawiyun ka dawiyi naxli bay maqli jireen salsalada maqlaya nabigaa maqlaya sal llahu alayh wasalam iyado salsalatu jaras saxaabaduna maqli jirin salsaladu way gaaro tahay nebiga markaasuu ogaanayaa inuu malaku jibriil ama waxyigii wax usoo wax u soo wado dawiyu naxlin ayaa maqlaya saxaabada markaasay ogaanaya nebiga in uu ku jiro xaalad xaalad waxyi inuu maxotolay inuu ku jiro fiiri waayahay ibnu khalduun muxuu yidhi markaa meeshaan u socda in yarila socda haddaba haddaan biyo dhacayahay ibnu khalduun wuxuu yidhi markaa dawiyiga markuu maqla nebigu dhawaaqaa shinida weyn idaa uu maqlo inahu ramzu lkalaami inahu ramzu lkalaami halkaa culumi khaldoon nebi maxamed markaasi waxa uu maqlayaa dhawaaqaa shinnida hadal u dhow dhawaaqa sida shinnida ayuu ilaahay laabtiisa macnaha ku tuurayaa qowlkana waxa leh nebi maxamed sal allahu calayh wasalam inaa taagtay madin fahmi soo maaha ma fahmto saas dad basleed dad fahamtay madin fahmi waa ku celiyaanka yaabtay waa yaabtay iyo mid labaad baan ku celiyay dhawaaqan dawiy ay saxaabadu ay maqlayeen waa dhawaaq aan la ahayn hadal aan ahayn waa ramzi waa simbol waa ramzi waa koor waa koor afka isticmaasha waa koor waa koor koorkaasuu ku dhacaya qalbiga nebiga nebiga hadhow toolo weegay isagu cabiraya ee ma aha weeg kelmad uu toos nbi malabku nebiga toos ugu yiri maaha buu fahamti horudhaca soo waday waxa ka dhalaydaa intu leegyahay warweyn baa ka dhalanay waxaa warweyn ah oo waa maxay markuu soo daadegaysa iqra bismi rabbika aladii khalaq markuu soo daadegaya watamacu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulam markay soo daadegayso aayahaasoo qur-aankii nebiga dawiyunka dawiyun maxlimay saxaabadu maqlayeen haa oo markaa dhawaaqan markaa laabta nebiga galay hadalkii weeradii malaku jibriil wadaya af ahayd ma aha miya may waa ramsu min rumuusil kalaabi waa simbol ofta waa hadal waa kood laabta nebiga ku dhacaya laakiin tacbiirka nebigaa leh tacbiirka nebiga ayaa hadhow toole leh waa qowlkii ayo waa qowlkii bikhalduun halkaasuu maxayta lagu mara waaya waaya iyari dhegaysta hadda hayga hadhin hadda hadhin darsiga maanta waxaan lix safxadood ugu soo aruuriyey in arrintaa fahanaan rabaa ila waan iskama dul carari tari lahay ya dhegaysta wuxuu yihi wa can cumar bn khaaab radi allahu canhu kaana rasul sl idaa nazla calayhi اlwaxyu nebiga sal slam haddii waxyiguu kusoo daadego dhegayso haddii uu nebigu waxyigu kusoo daadegahee sumica cindahu nebi maxamed agtiisa waxaa laga maqli jiray sumica he sumica sooma mabni majhuul sumica mabni ay yasmachu saxaaba aw yasmachu ladiina xawlahu sumica cindahu agtiisa dawiyun ka dawiyi naxmi dhawaaq sida dhawaaqa shinnida oo kale famakafnaa saaca xoogaabaanu meeshii ku nagaadnay fastaqbala alqibla qibladii buu nabigu u jeestay sal allahu calayhi wasalam warafaca yadayhi gacmuhu kor u taago wuxuu yidhi allaahuma zidnaa walaa tanqusna ilaahow noo kordhi oo hanaga nusqaana ilaahowna karaame oo hama ihaanaday ilaahowna si oo hanoo diidi ilaahow noo gurmo oo hanaga gurmani ilaahow raali noqon noqo nana raali geli allaahu akbar ilaahw adda raali iga noqo waxaan ku raali ku noqonana noo dhiibdari maalahande ish calaa duca ah, ish calaa duca waaya uma qaala intaa markuu yidhi buu yidhi laqad unzila calaya ilmika waxaa igu soo daadegay cashru aayaatin toban aayadood man aqaamahunna tobankaa qofkii laga helo noloshiiso dakhala ljannata ahli janna waayo eh? kas baa idinku le waayo idinka sharlay afiiri uma qara wuxuu akriyey qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaash ila aakhir aaya walxadiidu saxaxahu shaykhu axmed shaakir walbagawi wlxaakimu fi musnadi raki intaas waa saxiixi maxalli shaahidkiinu ducada ma ah ducadu waa iska oran soo ma ducadu waa oran inta ilaahay loo aqbalay dagan tobanka aayadood in lagu toosmaano waa oran iyada inu ku dadaali haddaad sideed keenti haddaad toddoba keenti haddaad qof walba taagtiisu inta ay tahay dee haye laakiin maxaan uga soconnaa sumica cindahu dawiyun ka dawiyi annaxli famakasnaa saacatan markaasuu yidhi uuxiya uuxiya ilaya nacam daliilku waxa markaa ana asaxaaba kaanuu yasmacuuna amaaa alwaxyi dawiy dawiyi naxli yaa maqli jirayna waa qab saxaaba wakaa cumar afkiisa ka sheegay yidhi waanu waanu maqalnay salsaladana yaa maqli jiray nebigay khaasi saxaabada kama hayno qowl ay leeyihiin waxaanu maqalnay ka salsalatin jaras laakiin maxaanu ku yidhi cumar samicnaa dawiyan ka kadawiyi annaxwi soo inaba socotaan intaas khayru mimaada muadiiin muxadikii haddana uu soo gaaray waana idiin sheegay xaafid ibn xajar waa ardayda ibn khalduun ibn khalduun isaga iyo almaqrizi ardaygii maqriziga isna markii dambe madrasadii dambe ee taariikhda ibn khalduun ka dambaysa ama maqrizi ha noqo ama jibirti aljibirti masri ha noqoto kulluhum waa madrasadii ibn khalduun wey xaafid ibn xajar isaguna waayruhu min alculamaa iyo qayrkiiba meeshaan u socdaatan aad dhegeyso way kala saareen salsalat aljaras iyo dawiyinka dawiyi annaxl way kala saareen nacam faqaala ibnu xajar casqalaani muxuu yihi samaau dawiyi binisbati lilxaadiriina dhawaaqa shinnida waxaa maqli jiray saxaabada meesha fadhiya wsalsalatu binisbati ila nabiyi sal llahu alayh wasalam salsalada yuu gaaraha nabiga sal l slam fatxun fatxan baarig ay mujalladka koowaad safxadda sagaaliyo tobanaad cumdat lqaari sharxi saxiix albukhaari ka eg mujalladka koowaad afar iyo afartanaad sharxi zarqaani cala muwata imaam malik mujalladka labaad safxadda afar iyo tobaad dhammaantood waxay ku wada bilaabeen kitaabu bad limaada bada البخاري محو يقول يعني بدء, بدء الوحي معظم الكتب الصحاح هي سنة محي يقول بالعمر بدء الوحي سيدي وحي يقول بالعمر ما قف كان عملنا الوحي يبقى يري يبقى يبقى يري رسول كبا يري سنة يري دهورت الضغط هو يقول آمن وقت الوحي يمجر ثم horta waa inuu aamina waxyi baa jira malak baa jira bashar baa jira qaarkaasaa loo waxyeyna ilaahay baa jira intaa markuu kula qaato ayaa maxa hadhay inaad tafaasiil aad ka murantaan laakiin inaan waxyi kula aaminsanayn kayfiyatul waxyi kula aaminsanayn malaa'ig kula aaminsanayn salsalatul jaraf gara haynin dawiyuka dawiyi maxli aan haynin haddaad tiraahda ilaahay wuxuu yidhi macutuna masna wa sulaasa wa rubac adoo tumaadasna maxaytu dumarku raggu waa kala bad wixii hore lama aaminsanayn inta waa ku murdas maata idin yaqiinkaa ka horeeya doonta halkaasuu ninkaasi baxotooda musalaxa meel maysla dhigno asalsala wadawi meel maysla dhigno matlabka labaad uu sheegayo ibn khalduun wahada matlabu jamiil waa jecelahay matlabka ani waxaa yar hoosta farta qodqoday waa jecelahay dunta isla tegaya hay waa maxay malakan iyo nebigeena afkay ku wada hadleen nuqatu takhaaub bayna almalaki walbaxr uxibu hadin waa jecelaha baabka afay ku wada hadleen af carabi ku wada hadleen af ay nabgeleen ku wada hadleen haye nuqatu takhaaub bayna malaki alwaxyi wa wاnabiyi sal اllahu ibnu khalduun muxuu yidhi qaala alcalaamatu ibnu khalduun waan u qiraya baabkiisi inuu yahay muxuu yidhi fataaratan yasmacu axaduhum marmar wuxuu maqlaa safxadda boqol iyo lix iyo toddobaatan ee kitaabka nimka akrinayna kitaabkii shabuuc safxadda dhegayso كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي